الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ikhwatii fillaah maanta oo ah maalinkii afraad uguna dembaysay mu'tamarkan tobanaad ee ururada islaamiga skandinafiyanku ay ku bahoobeen waxaan hadda wada qaadan doonnaa hadduu abba idmo muxaadaradii labaad ee maanta cinwaankeeduna uu yahay islaamka iyo mustaqbalka aadanaha waxaana noo soo jeedin doonaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil markaa sheekha waxaan leeyahay fal falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد أن موضوعا كصابسيسان إسلامك iyo mustaqbalka bini aadamka oo dhan waa mowduuc runtii muhima dacla ballaadhan oo keensanaya inaynu waxyaabo badan ka hadallo inaynu ka hadallo wakhtiga aynu hadda joogno iyo muslimiinta islaamka sidee xambaarsan iyo nooca ay yihiin keensanaysa cadowgooda iyo nooca uu yahay keensanaysa cadowgooda iyo waxa uu hayo inaynu wax ka sheegno keensanaysa muslimiinta iyo siday mar labaad u kici karayaan inaynu wax ka sheegno keensanaysa islaamka iyo muqawamaadka ku jira ee keenaya inuu bashariyada hogaansado hoggaamiyo keensanaysa adilo tiro badan inaynu raadinno oo min alkitaabi wasunna iyo min altaariikhi walwaaqic labadaba ah mowduucu markaa aad buu guda ballaadhan yahi wakhtiguna wuu yaryahi waxaan u malaynayaa adilo malaa kaafi noqon kari lahayd wakhti badan inaan akhriyaa inay agtayda taallo laakiin uun dhibta iigu badan hadday haysata waa dhibta wakhtiga iyo waxaan soo urursado aan islahayn waxaan isku dayi doonaa markaasi mukhtatafaat inaan tiltilmaamo weliba aan xoogga saarayo muslimiinta iyo siday u kici karaan ee dunidan u hoggaamin karaan yacnii qiyaadada bini aadamka say mar labaad ugu soo noqon karayaan awalan marka la yidhaahdo mustaqbal ha laga warramo mustaqbalku haybku ka mid yihi waxa soo socda waa waxaan la ogeyn ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlأrdi اlغayba إila اllah wma yashcuruuna ayaana yubcaثuun man fi الsamaawaat iyo wاlأrd ma oga baa alla yidhi subxaana wa tacaala haybka haybku sidaynu naqaanno midi waa hayb muطlaq aan cidna ogaan karin qiyaamaha iyo siduu dhacayo iyo wakhtigu dhacayo iyo arrimahaas ilaahay rususha iyo malaa'igtoona looma sheegin wakhtigu dhacayo qaybka qaarkood waa mid uu ilaahay ambiyada u waxyoodo oo u soo sheego ama xilliga soo socda sidee wax u ekaan doonaan aynu odhan karno waa qayb nisbiya oo insaanku mararka qaarkood uu isku dayo inuu wax ku ogaado horta waxaa jirta sidiisaba insaan mooyaane wax kaloo mustaqbal ka fakaroo joogaa ma jiraan insaanku waa waxa qudha ee waxa ka maqane ay ku hayaan warwarka tirada badan leh berri maxaa la cuni berri maxaad yeeli saa dambe say noqon carruurtu markay waaweynaato xaggaad geyn maalan xooluhu neefka xoolihii markuu dhargo jirjirku isaga fadhiistaa waa calanaqsadaa loodu isma tidhaahda cawsii googo aad berrita cunto aad halkan sii dhigtid laakiin waa iska fadhiisataa markay dheragto waa insaanka ka warwarka badani uu ku hayo mustaqbalkani muxuu noqon doonaa suu ekaan doonaa laakiin mustaqbalka in la odorosaa yacnii soomaalidu roobka ay yidhahdaan roobkaa odoros ama hilaadi waxaad qiyaasaysaa un bitajribatik waxaad ku eegaysaa bal halkuu ku da'aya inaad garato ama inta uu jiro inaad garato si haddii aad ugu baahato aad u guuri karto ama aad caynkaasi u eegi karto waxaan leenahay mustaqbalka bini aadamku inta badan masaadirta masaadir alcilm ay mustaqbalka u adeegsadaan malaha saddex qaybood meelahaasi isugu jirtaa qaybi waa baatil oo iyada waxba kama soo qaadayno waayo waa qaybtan ah in la xidigiyo ama la faaliyo ama la fooxiyo ama gacmaha la yidhaahdo waxa ku qorqoran baa la akhrinayaa ama sixir iyo curaafo iyo wax la sameeyo waa wuxuu basharku muddo aad u badanna soo isticmaalaya ilaa maantana la isticmaalo weliba dadka ugu badan ee isticmaalaa waa dadka ugu baqaha badan le haybka waa taliska dadka siyaasiyiinta iyo majaalista siyaasiga iyo madaxweynayaasha iyo kuwaasi dunida qal inaad hesho guri madaxtooyo aan faaliya joogin walaa kacadna ku dheh ma jiro dunida guryaha madaxtooyooyinkiiyo meelahaasi meel aan in badan looga fakerin faaliyayaal iyo dad ka warrama mustaqbalka iyo siduu u dhici doono iyo waxaas laakiin waxaan leenahay isaga fi shariica jumlatan wa tafsiilan waa baail waxba isaga markaa kama tilmaamayno masaadirta qaarkoodna waa masaadir danniya ah waa wax lana asiibi karo lana gefi karo masaadirtaasi waxay ku salaysantahy kow ru'yada dadka saalixiinta ee mubashiraadka uu nebigu ku tilmaamayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama ru'ya alambiya iyo tafsiirkeedu iyadu waa wada xaq waxay ku saabsiisantahay mima fii ahli اlkitaab kutubtooda waxa ku qoraa ee mustaqbalka ka warramaya xadiiثu can bani israa'iila walaa xaraj waxa ay ku saabsiisan tahay waxay u yaqaaneen maanta addaraasaat alcilmiya wاlistinbaaط in la daraaseeyo waxa soo socda iyadoo lagu daraasaynayo sunanka kowniga ah yani mujtamacaadku sida isu bedelaan faktoriska xukumo mujtamacaadku inuu isbedelo dhaqaaluhu siduu u kaco faktoriska xukumo dhaqaalahani inuu kaco yani waxay ku tilmaamaan sunanka waa masaladuu horseedka ka ahaa sheekhii la odhan jiray ibnu khalduun ilahay u naxariiste gaalada intan dambe fanniga kan ka warantaa hegel iyo markis iyo waxaan dambe waxaa ka warramo oo dhammina waxaad moodaa un inay istimbaadayeen aragtidii uu ka tegey sheekhaasi la odhan jiray ibnu khalduun fii cilmi اlijtimaac waa masale ku saabsisan in la eego maadigii tegey iyo xaadirka jooga waayo mustaqbalku wuxuu ka dhalanaya unbay idhahaan labada tan wixii tegey iyo waxa jooga waxay dhaleen ayaa inta badan mustaqbalka ah marka labadan haddaad si fiican u daraasayso waad yaro oo darosari kartaa war siday u ekaanaysaa waxaan soo socdaa masalada saddexaad iyadu waa masderka yaqiiniga ah wuxuu sheegay waa alkitaabu wasunna waxyigii ugu dembeeyey nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh loo soo dhiibo wixii uu sheegay wax badan oo qaybka ka midana wuu ka warramay hadday tahy fitanka dhici doona hadday tahy qiyaamaha iyo saaca ashraatu saaca iyo calaamaadka ay leedahay hadday tahay nubuu'aad tiro badanoo nebigu uu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in waxaasi dhici doonaan waxaasi sida noqon doonaan kan sida noqon doono waxaasoo dhan wuu tilmaamay oo maalan in masiixi dijaalu soo baxay khawaariji soo baxayso iftiraaqu lumma ummaddu inay qaybsami doonto masiix ibnu maryam inuu soo noqon doono mar labaad soo degi doono mahdi inuu iman doono wax badan buu nebigu ka warramay salawaatu llahi wasalaamu calayh mowduucan waxaad mooddaa si ballaadhan u faahfaahsan doctor safri alxawaali inuu ka warramayo in sha allah qofkii balballaadhan uga baahnay uu noqdo waxaan leenahay innagoo isku dayeyna bal inaynu ka dhimbiil qaadanno waxyaabahaasi ayaynu isku dayeynaa bal mustaqbalkanaynu aynu sheegayno inaynu wuxuunka nidhaahno iyo suuradda uu yeelan karo iyo waxa ka soo bixi kara bashariyadu maanta marka aynu dib u eegno muslimiintu waa mustadcafiin waa dad lagu xoog batay wax kastoo ay lahaayeen la bannaystay masiixiyiintu waa mutakabbiriin waa dad ay khadrasa ku jirta iyo kibir iyo qooq iyo adduunka toodun inay ka socon karto yahuuddu waaba libaaxeeyeen iyagu oo waxa u muuqda waxay doonaanna inay cuni karaan waxay doonaanna inay bannayn karaan qaanuun caalamka ka mid oo yaallaana inaanu qaban karin taariikhda bashariyada intan dambe aynu naqaanana inta badan saddexdaa kooxood baa qora siduu al-ustaad maxamed qutub uu tilmaamayo muslimiintu wadcigan ay ku nool yihiin waa waxay muddo dhexlayeen khilaafadoodii way duntay oo waa la gumaystooo cuhuud isticmaaray soo galeen oo maskaxdaa laga gumaysto aqoon iyo wax walba waa loo yeedhiyey oo takhalluf tiknolojiya ku dhacay oo aad bay dib ugu dhaceen oo aragti cilmaaniya oo diinka fogaashiyabaa ku soo korodhay oo aada ugu faaftay oo waxaa la gaadhsiiyey xad ay islaamnimada min baciid kaga sugnaadeen meel aada u durugsan iyaga wadcigoodii saasuu u egi inkastoo haddana aan leenahay saynu arki doono doonno nusuusulwaxyi waxay sheegaysaa alumma alislaamiya inay bukooto inaanay dhimanin alumma alislaamiya taariikhi alxadaaraat waxyaabahay kaga gedisantay waxaa ka mid ah way bokootaa ma dhimato waanay bogsan kartaa waana masaladaan ku socdo inaan tarkiiska saaro ama in badanaan ka warramo ummadda reer galbeed technology waa horu mareen laakiin haddana waa khawa gaajo iimaaniya hayso ah gaajo talla ku dhacda bini aadamka ta ugu xun meeluu qofka bini aadamkii ka gaajoodo qalbiga ugu daran ruuxdu inay gaajoota ugu daran walidaalik baa aqoon-yahanadoodii qaar ka midii in badan waxay odorosayaan inay dumi doonaanba maalan casriga kan taarikhyahankooda ugu macruufsan arnold toynbe toynby ninkii la odhan jiray ee ingiriis oo ka mid mida ah nimanka yani mukhtasar daraasati taariikh ayuu leeyahy kitaab la yidhaahdo oo aada u weyn oo uu kaga warramayo ilaa iyo in ka badan baan rajaynayaa labaatan iyo toddoba xadaaradood oo dunida soo maray buu taxliilinayaa wuxuu adrosayaa inuu la soo bixi karo asbaabaha keena inay xadaaraadku dumaan ama dhacaan maqaayiista haddii mujtamac qaataan inay kacaan oo kor soo noqdaan aragtiyihiisa waxaa ka mida uu qoraya uu leeyahay marka loo eego buu leeyay cuduradan akhlaaqiga ku dhacay mujtamaca uu isagu ka tirsan yahay iyo fawaaxishtan iyo khamrigan iyo zinadatan iyo waxaan faafay waa mujtamac dumaya buu leeyahay waa mujtamac maxay dumaya oo hoos aada ugu sii socda ee rag badanoo iyaga ka midi waxa u muuqda in waxa kane ay dumayaan amase mujtamacaadkan inay dhulka ku sii socdaan waxa aan se rabaa qaybta ugu badan mowduuceenna kan inaan kaga warranno mujtamaca muslimka ah iyo kobacitaankiisa iyo say u suurtagaltay inuu kobco iyaga khalinxiraafku inuu dumayo waxaa kaaga filan intixaarka iyo isdilku sida uu badanyey waxaa kaaga filan idmaanka iyo adhagshanka iyo mukhadaraadku siday ugu badan yihin waxaa kaaga filan iimaan la'aanta iyo caqiida yarida ikhtilaafaadkuu ku sii badanaya maalin walba diin cusub qaar haysta ka soo dhexbaxayaa say ugu badantahy waxaa kaaga filan dhakhaatiirtooda ugu badani iyo musixaadka caalamka meelaha waalida ugu badanee lagu daweeyaa inay iyaga yihiin waxaa kaaga filan inhiyaaraadka iqtisaadiga ah ee socda horena u soo socday ee ku jira meelaan waxba laga qaban karin in musakanaatu lagu mudmudo mooyaane waxaa kaaga filan dabaqaadku sida ay u abuurmeen qaybo ka midi waa dumeen oo shuuciyaddii intaha amruha waxaan qabaa somaaliyadduna inay daba socoto kastoo is leedahay shuuciyaddii baad ka guulaysato waad xoogan tahay inaanay iyaduna wax badan ka dambaynaynin laakiin islaamkani inuu mar dambe soo noqdo siday u eg tahay siday baciid u ti sideebaa bini aadamku ugu baahan yahay see loo filaya iyada oo haddana aad arkayso in mujtamacii muslimkaa uu liito cadaadiska lagu hayaa inuu tiro badan yahay qur-aankana ilaahay uu ku tilmaamay qoladan reer galbeedku ama nasaaraduna inaanay furso ku ogolaanaynin oo macrakadu inay mustamir noqonayso maa yawadu aladiina kafaruu min ahli kitaabi wala lmushrikiin an yunazla calaykum min khayri min rabbikum khayr ba idinku soo dego inaanay rabin walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tatabica milatahum walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yuruduukum can diinikum in istaطaacuu iyadoo dagaalkanina sida mustamiru yey tamarina aanay jirin siday suurtagal u tahay waxaan rabaa bal adilo inaynu wax ka tilmaamno adilada tan waxaan u qaybinaynaa kow mujtamaca muslimka ah waxa ugu weyne uu rumaysan yahay ama masderka yaqiiniga ee daliilu ka qaata waa qur-aan iyo xadiid kow waxaan tilmaamaynaa qur-aan iyo xadiid maxay ka sheegayaan mustaqbalka muslimiinta waxaan kaloo tilmaamaynaa muqawamaadka soo kicista ee inoo yaalla maxay yihiin maxaa mu'ahale ee lagu odhan karaa dadkani waa dad soo kacayna soo socda asxaabul ya'siga kama mid nihin mujtamac badan waxaad mooddaa inay quusteen laakiin horta waxaad ogaataa fitanka iyo ibtilaa'aadka iyo imtixaanaadku iyo ixbaaطaadka dumitaanka dadka ku dhaca maadigoodii iyo khaybaatulamalka dadka ay dad badan ku dhacaa ummadaha nool inay soo noqon karaan wax tirtira maaha ee waa munabahaadkeena inay ke keensato inay ummaddu samayso almuraajaca inay dib isugu noqoto walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya waliyabliya allahu ma fii suduurikum waliyumaxisa ma fii quluubikum wallahu caliiman bidaati suduur ama ilaahay wuxuu leeyay in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun miluh wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waliyaclama aladiina aamanuu ilaahay waxa uu tilmaamaya haddii belaydan haleeshay baa la leeyahy iyagaba beled waa haleeshaa maalmaha noloshana waan kala bedelaabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaan sidan loo yeelay in dadka mu'miniintii ay gartaan iimaan laga helo iyo inuu ilaahay shuhada ka qaato oo dadka mu'miniinta ah ee mansilo aan si dhaqsa dhaksa'a ah ama fudud lagu gaadhin mujtamacaadka qayb ka mida ah in ilaahay gaadhsiiyo wayattakhida minkum shuhadaa waxa kaloo ilaahay leeyay subxaana wa tacaala wallahu laa yuxibu الظaalimiin markay dhibtu muslim ku dhacaysa sida tan maaha daalimku aan jecelay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ee wuxuu ilaahay leeyay wayattakhida minkum shuhadaa waa maqsad sharci oo ilaahay rabo inuu mujtamaca kan dad shuhadaa ka dhex saaro iyo waliyumaxis aladiina aamanuu iyo wayamxaq alkaafiriin maxaa meesha ka muuqdee ku jira waxaa ka muuqda masaa'il iska fudud haddaynu si fudud u eegno kow jaanibka gaaleed iyaga waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa sunno inuu ku dhaqmo ah inuu u kaadiyo am xasiba aladiina yacmaluuna asayi'aati an yasbiquuna sa'a maa yaxkumuun laa taxsabanna aladiina kafaruu mucjiziina fi اlأrض wama'waahum الnaaru wabi'sa almasiir laa taxsabanna allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inama yuؤahiruhum liyowmi tashkhasu fiihi اlabsaar walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun waaciduu lahu ma اstaطactu ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa sunno sunankiisa ka mid oo la yidhaaha sunnat اlimhaal gaalada inuu u kaadiyo dabeetana ilaahay wuxuu leeyahy walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu marnaba yay u malaynin baa ilaahay leeyahy kuwa gaaloobay inay iga dheereeyeen inay iga baxsan karaan marnaba taa ha u malaynina walaa yaxsabana aladiina walaa taxsabana aladiina labada qirabo waa soo aroortay in la nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadka mu'miniinta ha u malaynina gaala inay iga dheeraynayso iyo in la leeyahay gaalayay u malayni naftoodu inay iga dheeraynayaan baa ilahay yidhi subxana wa tacala inay iga baxsan karaan ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey innahum laa yucjizuun waa jumla ismiya adawaati tawkiid wadata ilahay wuxuu leeyahy innahum laa yucjizuun ima cajsi gelin karaan haddana aayadda ku xigta ilahay wuxu uhi waaciduu lahum istaطactum min quwa oo muslimiinta laga rabaa in la itixaamo idan waxaan leenahay sunnat اlihmaa inuu ilaahay u kaadiyo gaalka waa sunno kaadinta gaalada xikmadda ku jirta waa dhowr shay kow muslimiinta in la imtixaamo in la tamxiisiyo safkooda la kala saaro in shuhado laga soo saaro dad shahiidiin ay soo baxaan iyo halka muslimiinta laga rabo shuhaado jannada boosas ka mida inay gaadhaan gaalada lafteeda qaar baan weli booskoodii naareed gaadhin ee la rabaa in iyaguna boosaska naareeda loogu talagalay ilaahay ku cadaabaya inay gaadhaan waa sunno imhaalah oo ilaahay subxaana wa tacaala u kaadinayo sunnada tan natiijadeedana ilaahay wuu sheegay subxaana wa tacaala natiijadu waa maxay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili اllah fasayunfiquunaha ثuma takunu calayhim xasra ثuma yuglabuun wاladiina kafaruu إilى jahannama yuxsharuun ha hiya natiija sunnada tan ilaahay wuxuu sheegay natiijada ka dambaysaa inay tahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllah kuwa gaaloobay baa la ilaahay yidhi in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili اllah kuwa gaaloobay hantidooda iyo maalkooda iyo awooddooda iyo tamartooda waxay ku bixinayaan inay jidkan joojiyaan baa ilaahay yidhi maantana dunida waa wada ogtiin waxa hanti iyo shir iyo maamul iyo waxaan lagu bixinaya in islaam la joojiyo maaha in teroriis la joojiyo in islaam la joojiyo ilaahay wuxuu yidhi fasayunfiquunaha waa bixin doonaan uma takuunu calayhim xasra dabeetana haddana way ka qoomamoon doonaan uma yuqlabuun ba ilahay yidhi welibana waa la jebin doonaa ha hiya natiija waa qasab natiijadan in la gaadho baa ilaahay leeyahy kaasi waa adduun aakhirana ilahay wuxu uhi waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun kuwa gaaloobay jahannama lagu soo xaadirinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إلهي wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala maanta mujtamacaadka noole ee muslimka inhizaamka iyo jabku halkuu ka gaadhay rabu الsamaawaat dad baa kaga kalsooni badan duwal maanta dunida jooga waana wax lala yaabo rabu الsamaawaati wاlأrض khaaliqii kownka lahaaba in qof muslimi uu kaga kalsooni bato duwal maanta joogaa waxay sheegayaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi lan yaduruukum ilaa ada wan yuqaatiluukum yuwalluukum اladbaara uma laa yunsaruun ha hiya natiija lan yaduruukum ilaa ada idinma gaadhsiinayaan dhib kale waxoogaa adyad iyo dhiba mooyaane baa ilaahay leeyahy in dhiba mooyaane wax kale idinma geysan karaan isti'saal ha lagu sameeye ha la dabargooyo waxaasi waa sheeko waayo alraxmaan الraxiim baa wuxuu leeyahy lan yaduruukum ilaa adaa dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala wan yuqaatiluukum yuwalluukum اladbaar hadduu dagaalku dhab noqdo muslim iyo gal rasmiya loo kala baxo annatiija waa yuwalluukum اladbaar ilaahay wuxuu kaloo leeyahy uma laa yunsaruun cidina u gargaari waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo war mustafa maad riyoonaysa ma dunidan b fifty ga laysku garaacayo wax lagu fiiqayaana aanay jirinba iyo ragga necler wiibanka haysta iyo raggan baad leedahay iyo muslimku waa ilaahay wuxuu qur-aanku ku yidhi kataba allahu laaglibanna ana warusulii in allaha qawiyu casiis waxaa laakiin iska muuqata taariikhdu waxay taariikh u tahay in la daraaseeyo waxay taariikh u tahay in cibar laga qaato waxay taariikh u tahay inaad eegto muncatafaati taariikh iyo islaamku siduu u kacay iyo siduu u dhacay islaamka ilaahay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo qof qudhaa buu soo diray qof quraa dunidoo dhan ka guulaystay waa rajul waaxid dabaabad iyo kaare iyo midna ma wadan iyo b fifty two tona keelii buu ahaa wuu guulaystay muddo intee leeg labaataneeyo sano labaataneeyo sano may badanta saddexiyo labaatan sannadood buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wax waday wuu guulaystay haddana muncataf kalaa dhacay oo waktu ridda baa yimi caalam caalamulislaami magaalooyinkii ku yaalloo dhammi waa ridoobeen saddex magaalo mooyaane maka madiina iyo طaa'if nin quraa ilaahay ku bixiyey abibakar la idhaahdo radia allahu canه abi bakr sanad gudihii ayuu jasiiradii islaamku uu deganaayo dhan islaamnimada dib ugu soo celiyey muddo saddex sannadoodana labadii dowladood dowladoodee dunida ugu waaweynaa buu ku jebiyey intuu dagaal la galay taarikhda balqiyaas intay leegtay sanadkii labiyo tobnaad ee hijiriyada asxaaburiddu ka takhallusay labiyo toban ilaa shan iyo tobanna labadii dowladood ee waaweynay dunida laga takhallusay shan iyo tobankii hijiriyadu waxay ahayd wakhti muslimiintu ay dhulka la dhaceen labadii dowladood ee dunida waagaa ugu waaweynaa oo yay ahaayeen dadka dhulka la dhacayay xafna koox yar oo baadiyaha carbeed ka yimi iyo tuulooyinka carbeed koox yar oo saddex saddex kun oo qof dagaal ku gasha muqaabil laba boqoloo kun ay ka soo horjeedaan natiijadu inay sidan noqonayso waxaa idinkaga filan qur-aanka ilaahay subxaanah wa tacaala waxa uu ku tilmaamaya qisas buu ilaahay inooga warramaya ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu طaa'ifata minhm yudabixu abna'ahum wayastaxyii nisaءahum inahu kana min almufsidiin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إلهي وحي نوت الماما يا نين هراقوقي أو بشرك كوكبري أو عالمك أو انتي وكتلين يقبصدي oo yidhi ana rabbukum اlأclى maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn garan maayo oo dad dhan ku xukumay rag inaanay dhalin oo faalayaashiiyo kuwii wax sheegsheegay ay yidhaahdeen wiil yar baa shaqo kaa qaban doona oo yidhi maxaaba layga qaban maan reerkaba ilmo u diido fircawn oo xooggiisii ugu badnaa wata ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxa aan doonay inaan ku galladaysto kuwii la dullaystee la istidcaafsaday oo aan ka dhigo a'imma duul hoggaamiyeyaal dunida u noqda iyo kuwa dhaxlaya dunida tan waxa aan doonay baa ilaahay leeyay inaan gacanta u geliyo dhulka waxaan kaloo doonay baa ilaahay leeyay inaan fircoon tusiyo iyo haamaan iyo ciidamadoodoo dhan wixii ay ka digtoonaayeen haadihi alqadiya u fiirso waa dowladda dhan oo madaxdeedii casaakirteedii wixeedii oo dhan isku raacday inay la dagaalanto wiil yar ilaahayna wuxuu leeyahay anna waxaan doonay inaan fircawnna dhigo reer banu israa'iilla u soo saaro muuse hooyadii baa umushay dabeetana waa la cabsooto hooye meel ay ilmihii dhigto ilaan zabaaniyadiibaa raadinaysay dadka gowracaysay ilmaa la waayey dunida meel laga dhigo ilaahay baa qalbigeeda wuxuu ku ridoo loo sheegay ilmahaga iska nuujisoo hayso haddaad ka cabsootana baa la yidhi badda ku tuur tacbiirka u fiirso geeray kala cararaysa iyanaan fircoon gacanta ku dhigin ilaahay wuxuu yidhi iska nuuji naaska baquhu markuu kuu yimaadana badda dhig baa la yidhi badduna waa meel geeriyoo dhammi ku eegan tahay ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaana wa tacaala muuse intaa lala baxsade meel la geyn maayee fircoon intaan u geeyo ayaan raqma anfihi gurigiisa ku korin doonaa dabeetana gurigiisa gudihiisa lagu badbaadin doonaa wiilkuu rabaadinayey dowladdii iyo ciidankii iyo askartii iyo wixii raadinayey muuse oo dhan ilaahay wuxuu qadaray in la yidhaahdo muuse badda ha lagu rido weliba raqma anfi fircawn fircoon gurigiisa ha ku barbaaro fircoon waxa siiyo oo ha quudiyo oo guriga boqortooyada ha ku barbaaro waxaan leenahay marka ilaahay subxaana wa tacaala biyadihi اlkown marka koowaad muqawamka koowaad aan rumaysanay inuu isbeddelku ku imanaya waxa weeyaan maaliki اlmulk qofka ku tiirsan baa guulaysta ilaaha kownkan oo dhammi gacantiisa ku jirto cidda raacsiisan baa guulaysata shayga labaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay mubasharaad baa ilaahay qur-aanka ku sheegay ah in la guulaysan doono haddaan soo kale horu mariyo bashariyada tan mustaqbalkeedu inuu islaam noqon doono waxaa caddaynaya koowaad waxa weeyaan kow islaamku wuxuu xadaaraadka kale iyo wixii soo maray oo dhan kaga gedisan yahay kitaabkiisii iyo sunnadiisii baa maxfuuda ah oo aan marna lumin kitaabkiisii iyo sunnadiisii baa maxfuuda ah. taasi waxay sababtaa mar kasta isagoo sidii uu ilaahay kaga yimiyo in la heli karo aan qabash lahayn oo nadiifa ah. qur'aanka iyo sunnada maxfuudkii waxay sheegayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka ku tilmaamaya kow fii suurati nuur ilahay wuxuu leeyay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum وlayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa wman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun wacd اllah rabbulcaalamiinkii kownkao dhami gacantiisa ku jirtay baa wuxuu leeyay waxaan yaboohay kuwa iimaanka laga hele idinka idinka mid ah ee camalka wanaagsanna sameeya inaan dhulka kan dhaxal siiya baa ilaahay yidhi sidii kuwii horeba loo dhaxal siiyey waa yabooh ilaahay ballan qaaday waxaan kaloo yaboohay baa ilaahay leeyahy inaan makan siiyo tamkiinku yacni waa inaad tasarufkiisu gacantaada uu kuu galo waxaan kaloo yaboohay baa ilaahay leeyahy diintooday raallida ka yihiin aan raalliga uga ahay inaan tamkiiniyo iyo baqahooda dabadood inaan nabadgelyo siiyo waxaa baqa iyo cabsi ku jiro o dhan inaan nabad ku beddelo sharطi waaxida yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahy alam tara kayfa daraba allahu maala kalimata طayiba kashajaratin طayiba asluha haabit wa farcuha fi الsamaaء tu'tii ukulaha kula xiinin biidni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ilaa iyo laga soo gaadhaya aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamayo faama zabadu fayamkutu fi lard wa ma maa yanfacu nnaas ilaahay wuxuu tilmaamayaa islaamku inuu xaq yahay xaquna inuu waarayo xaquna inuu waarayo inaanu tirtirmaynin waxa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya xaddulistiftaax marka ay gaadho ee ay gaadho in basharku kala baxo ee ay gaadho in la yidhaahdo wada joogi maynaa cid baa baxaysa ilaahay wuxuu qur-aanku leeyay wastaftaxuu rusul baa ilaahay ka soo warramay ummadihii iyo rusushii iyo dadkii waxay kala yeeleen mowdiculistiftaax markay gaadha ilaahay wuxuu hi wastaftaxuu وkhاaba kul jabbaari caniid min waraa'ihi jahannam wayusqى min maaءi sadiid nusuusta shareecadu markaynu isu geyno waxay sheegaysaa mujtamaca muslimka ay hadduu kitaabka iyo sunnada qabsado inuu isagu guulaysanayo waxa ay sheegaysaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamaya saddex aayadood oo kitaabka ka mid ah ayaa ilaahay wuxuu leeya yuriiduuna an yudfiuu nuur اllahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaq liyudhirahu cala addiini kulihi walow kariha almushrikuun في sورة التوبة في sورة الفتح إلahay wuxuu leeyay هو الذي أرسل رسuله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا في sورة الصف إلahay wuxuu ku leeyay يuriiduuna ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثلاثة صور من كتاب الله ayaa intaba waxa ilaahay uu ku caddaynaya uu leeyahy waxa ay rabaan laba aayadoodoo ka mida ilahay wuxuu ku tilmaamaya waxa ay rabaan inay demiyaan ilaahay nuurkiisa ilaahay baa se diiday inuu dhammaystira mooyaane walow kariha alkaafiruun iyo walow kariha almushrikuun baa ilaahay leeyahy waa iskaga mid walow kariha alkaafiruun dabeetana labada aayadoodba markii ilah yidhi walow kariha alkaafiruun labada aayadooda ku xoga waxaa alla tilmaamaya huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin ilxaq saddex aayadood oo macnaha wada sheegaya saddexda suuradood ku kala jira waxaa alla tilmaamaya subxaana wa tacaala risaaladan islaamka ah inuu ilaahay kor marinayo haddaanu weecdo nusuusta ku saabsiisan xadiidka nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ku filan inaan soo qaado uun saxiixada albaani sheekh ilalbaani raximah ullah kitaabkiisa saxiixada ah baabka koowaadee kitaabkaasi ku qoran wuxuu ka dhigay almustaqbalu lilislaam dabeetana wuxuu ku soo arooriyey in shan xadiid gaadhaysa amase ka badanba wuxuu soo qaatay aayaadkan aynu akhriyaynay aayad ka mid a ah. saxiixu muslimka waxa ku yaalla nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi habeen iyo maalintu tegi maayaan laa yadhabu alleylu waannahaar xataa tucbad allaata waalcusa habeen iyo maalin dhammaan maayaan ilaa laata iyo cuze waa laba sano maay carabtu lahay dib loo caabudo mooyaane caaisha ag fadhidaa waxay tidhi yaa rasuula allah in kuntu la adun anigu waxaan moodayay bay tidhi markii ay soo degtay aayadda tan odhanaysa huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun in arrinkaasi uu dhammaystirmay baan moodayey ee maxaa soo celinaya in laate iyo cuse haddana dib loo caabudo yacni waxay leedahay islaamkii waa kan guulaystay qur-aanna wuu soo degaysaa sheegaya maxaa dib u soo celinaya qadiyadda tan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam inahu sayakuunu min dalika ma shaء allah yacni xadiidkan saxiixu muslim ku yaalla wuxuu tilmaamayaa islaamka wakhtiga aayaddatan ay buuxsanaysaa weli inuu yahay wakhti soo socda nebigu salawaatu اllaahi wasalaamu calayh xadiid kaloo imaamu muslim uu warinayo waxa uu ku tilmaamaya ilaahay baa dhulka ii ururiyey buu nebigu yidhi in allaha zawaliya alard ay jamca wadam ilaahay baa dhulkoo dhan ii ururiyey kaannama in t v laga tusayo kale fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha bari iyo galbeedkeedaba waan arkay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa inna ummatii sayablugu mulkaha maa zuwiya lii minha ummaddayda mulkigeedu wuxuu gaadhi doonaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intii lai simay taana weli may gaadhin idan waa mustaqbal jadiid oo soo socda wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh layabluganna hada alamru maa balaga alleyl waاnnahaar walaa yatruku allahu beyta madarin walaa wabar ilaa adkhalahu allahu hada diin diintatan ilaahay wuxuu gaadhsiin doonaa inta waa ka barye ee gabal ka dumo yacni waa adduunka dhammaanteed markaasuu nebigu wuxuu yidhi ilaahay guri ka tegi maayo mid miyi ku yaal iyo mid magaalo ku yaal toona maaha magaalooyinka waaweyn oo dhan maca tuulooyin macabaadi guri dunida ku yaalla ilaahay ka tegi maayo ilaa iyo diintan ilaahay waa gelinaya subxaana wa tacaala adduunkan aad arkaysaan dhammaantii waxa guri ku yaalla wuxuu nebi moxamed leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh diintani way geli doontaa waxay ku geli doontaa buu nebigu yidhi bicizi casiiz aw bidulli daliil ama qasab iyo xoog iyo qof islaamay ama mid laga xoog batay yacnii labada kay doontaba ha noqotee way gaadhaysaa guri kasta cizan yuciz اllahu bihi اlislaam wadullan yudillu bihi lkufr xadiidkani wuxuu sheegayaa marka in islaamku uu gaadhi doono guri kasta oo dunida ku yaalla idan waxaynu ognahay inaanu weli gaadhin waa mustaqbal soo socda xadiid kaloo nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu ka warinayo wuxuu ku tilmaamaya abiqubayl ninka la yidhahda wuxuu leey annagoo la بن cabdillaahi بن camar ibnu alcaas annagoo waa saxaabi min kutaabi اlwaxyi ka mid ah annagoo la fadhinaa la weydiiyey buu yidhi labada magaalo tee baa la hor furanayaa qustantiniya waa islambuul meeshan iminka la ydhaha istanbul iyo rumya rumyana waa rooma roomada talyaanigaa taqaaniin markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi sanduuqaa ii keena sanduuq baa loo keenay xalaq leh sanduuqii buu furay dabeetana sanduuqii kitaab buu ka soo saaray wuxuu leeyahay anigoo nebiga la fadhiya salawaat ullaahi wasalaamu calayhi oo waxyiga qoraya ayaa su-aashana ay weydiinaysaa nebiga la weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey labada magaalo teebaa la horfuranaya ayuu nebigu wuxuu ku jawaabay qustantiiniya ayaa la horfuranaya ruumiya baa ku xigaysa wuxuu kaloo nebigu tilmaamay buu leeyay madiinatu hiraqal tuftax awala madiinada heracles ninkii la odhan jiray baa la horfuranaya xadiid kaloo saxiixa wuxuu nebigu ku tilmaay waxaynu naqaanaa madiinada siddeed boqoloo sanno kadib nebiga meelahaasi baa la furtay ta kalena waa qasab in la furto wuxuu nebigu tilmaamayaa in nebinimo joogi doonto dabeetana ilaahay uu rafcin doono khilaafa calaa minhaaji nubuwa inay joogi doonto dabeetana la rafcin doono boqortooya inay iman doonto dabeetana la rafcin doono kuwo dictaytarisi inay iman doonaan dabeetana la rafcin doono waxaa ku xigi doonta buu nebigu yidhi khilaafo dambe oo calىa minhaaji nubuwa ah kul haadihi اaxaadiiث iyo aayaadkan qur'aane waxay tilmaamayaan mustaqbalka dunida tani xagga u kici doona waxaan kaloo leenahay waa maxay muqawamaadka sheegaya haddaba ummadda tani inay dib u soo kacayso waxaan leenahay kow waa kitaabka iyo sunnadan maxfuudka ah oo umamka kale wixii ay haysteen baa muxaraf noqday oo la bedelo la bedelo la bedelo marka kalsoonidii baa luntay laakiin kitaabka qur-aan iyo sunnadu waa ilaahay baa ilaaliyay subxaana wa tacaala mar kastoo aad aragto markaa dadkaoo kitaabka dib ugu noqonayo aqwaalu rijaaliya waxaa dhaafaya mar kastoo aad aragto mujtamaca oo sunnada dib ugu laabmayo bidaca ka tegaya macnaheedu waxa weeyaan waxa soo dhodhow wakhtigii islaamnimadu ay dib u soo noqon lahayd walidalik diinta tani haddaan soo qaado maalan si ayaeda maraykan buugga ay qortee loo yaqaano worldis facts book ay kaga warramaan dunida xaqaa'iqdeeda iyo waxa ka jira waxa ay sheegayaan kontonkii sannadood ee ugu dambeeyey bay yidhahdeen muslimiintu waxa ay badatay laba boqol iyo shan iyo soddon boqolkiiba two hundred thirty five bercent ayay badatay bay leeyihin islaamku bay leeyihiin waa diinta ugu faafka badan le maanta dunida korkeeda saaran waddanka maraykan waxaa la idhaha labaatan iyo shan kun ayaa islaamnimo dib ugu soo noqda sanad kasta labaatan iyo shan kun oo qof tirada handasiga ee labaatan iyo shantaas iyo labaatan iyo shantaas haddayna sii keenaan in leeg in kale sii keenaan in kale sii leeg wakhti yar buu wax badani faafaya waxaa lagu tilmaamayaa maanta muslimiintu dunida inay si khayru caadiya ay u bateen waxaan leenahay badnidu annumuw demografi aw alinfijaar الsukani waxay ku tilmaamaan reer galbeedku ama daraasaadkan cilmiga muتakhasiska aynu sheegayna aynu leenahay waxbaa la odorosaa marka ay daraasaadka istaraatiijiga waxay durasayaan shay baa la soo qaadaa shayga marka la soo qaado waxaa la yidhahdaa mustaqbalka shayga kani muxuu leeyahay waxaa la yidhahdaa intaasoo caamil waxay sheegaysaa shayga kani inuu soo badan doono ama xoogaysan doono ama waxaas ku dhici doonaa kow intaasoo shayna waxay sheegaysaa shayga kani inuu ama daciifi doono ama yaraan doono idan mowqifkeenna istaraatiijiga waa maxay baa la isweydiiya shaygii waa la daraaseeyey waa la arkaa maalan islam baa la daraaseeyey marka la daraaseeye waxaa la qaatay go'aan odhanaya islaamku wuu faafaya wuu tiro badanaya dad badan baa soo gelaya marjiciisii dibbay dadku ugu wada noqonayaan islaamkii saxiixaabaa dib u laabmaya aragtidaasaa timi waxay isweydiintaa le maxaa niqaadi acafee jira khilaaf baa udhexeeya kan baa udhexeeya saatan baa udhexeeya culamada istraatiijigu wax kale kama shaqeeyaan oo daraskaa markay sameeyaan waxay yidhaahdaan maa mowqifina tijaaha hada almowdic baa markaa la isweydiiya xagaynu inagu iska taagaynaa xaggaad iska taagaysaa markaa waa inay noqotaa haddii waxa haddani kuugu jirtana waa inaad isku daydaa niqaadi dacafka meelaha liidashadana inaad sii cidhiidhido intaad itaalkaaga isugu geyso meelaha xooggana inaad sii ballaadhiso haddaad u aragto inuu cagsiga kugu yoo cadowgaaga uu xooggiisa yahayna waa inaad cagsiga markaa u fakertaa istraatiijiyadaad waa inay markaa ku salaysnaataa niqaad ulquwa sidaa taftiit ugu samayn lahayd ee u dumin lahayd waa inaad isku daydaa meelaha xooguu ku soo jirana sida aad meelaha dacfiguu ku jirana sidaad u tiro badan lahayd oo usii ballaadhan lahayd waa inaad ku jirtaa idan markaad maqasho istaraatiijiyada caalamka laga fakeraya waxaan baa layidhi istaraatiijiyaadku waxa weeyaan qayb madruus qarsoon iyo qayb daahir oo ah sida loo shaqayn doono qaybta madruuska ahi waa in cilmiyan waxaan la baxfiyo iyadoo adawaat alcilmi la adeegsanayo laakiin lama rabo qaybta in kor loo soo qaado ee waa in la qaataa markaasi mawaaqifta istraatiijiga ee dowladdaasi ama ururkaasi ama naato ama wuxuu doonaba ha noqdo uu iska taagi doono shaygaas maalan mowduuca tirobadnida dunida horta aragtidana in dadka la yareeyo waa aragti masiixiya hada lafdi ma fahmi karaysaan waa aragti masiixiya waxaa jira qarnigii toddobiyo tobnaad siddeediyo tobnaad meelaha boob noolaa wadaad noolaa wadaadada masiixiyiinta ka mid ahaa oo la odhan jiray thomas maltos thomas maltos waa nin kale fikradda ay ku salaysan wax allaaliya waxaan la yidhahdo dadka hala la yareeyo o dhami thomas maltos maadaama wadaag katholiga oo caynkana u ahaa oo aanu badnidan iyo waxaanu arkaynin si uu aragtidiisa diineed u taxliiliyo oo uga dhigo masale waaqica wuxuu qabay fikrada odhanaysa burburka dunida ku dhaca wuxuu qabay fikrad odhanaysa dadku wuu badanaya arsaaqduna waa inteedii fikraddiisu taasay ku salaysana yacni dadku wuu badanaya oo si handasiyu usoo badanaya arsaaqdu se waa inteedii dhulku waa dhulkii xool xoolihii wixii kownku waa in yar dadku hadduu bato bato oo intan yar ay isugu yimaadaan kuma fillaanayso idan malxal wuxuu leeyahay kow kawaaristu waa naxariis ilaahay buu yidhi waxa bala dhacdoo dhamm waa naxariis ilahay dadkaa la yaraynayaa buu le si arsaaqda loogu fillaysiiyo daacuunadan iyo daadadkan iyo kawaarista iyo waxaasoo dhamme laba cusuubadu diintay ka mid tahay buu leey inaan la guursanto waa masaladiisii isaga masiixiinnimadiisa u rumaysnaa waayo waxaad ka qayb qaadanaysaa buu leey rafaahiyada basharka adaad ilmo badan dhali lahayd de aadna waxaad badinaysaa eh, arsaaqda cidhiidhigeedii lakiin marka aanad guursanin waxaad ka qayb qaadanaysaa bini aadamka barwaaqayntiisii fikradda ninkaasi qabay oo fikrad masiixiya ah ayay ku salaysan yihiin wax allaaliya waxa baxiya masalada tan ka warrama asliyanna waa baxi faasidah waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya maxay dhulka markuu aayaadkii u ilaahay kaga warramayo inuu sameeyey muxuu ku sheegay ilaahay waqadara fiiha aqwaatahaa baa ilaahay yidhi ilaah ka cilmi badanoo ka khabirsan oo yaqaan ayaa jaangooyey kuna jaangooyey in dadkan cunadooda ay ka helaan hal tusaalo quraan idin siiyo bini aadamka badnidiisa iyo waxaad mooddaa futuuxaadka cilmigii inay wada socdaan dadku markuu sii kordhaba ilahay futuuxaad cilmigii u fura waxaa laga yaabaa hal hektar berigii hore inay toban qof labaatan qof raashimi jireen maantana waxaa laga yaabaa hal mitrosku weer inay labaatan qof raashimaan yacni waa futuux cilmiya marka kastoo mashkilada ay timaadaba ilaahay futuux cilmiyu furaa oo wixii cagsiga u bedasha kownkan ilaahay wuu ugu talagalay basharkan inuu ku noolaado marna arsaaqa ku codhidhiyoomi mayso waana wax isdhinac socda aan ka baxa qadiyadaas mawduucayga way ka baxsantay lakiin waxaan rabuun inaan tilmaamo masderka ay leedahay inaanu ahayn masder islaamiya ama masder cilmiya inaanu ahayn ee inuu yahay masder diimeed waxay arkaan fikrada odhanaysa muslimku wuu badanayaa maalan ixsaa'iyaadkoodan waxa uu sheegayaa waa ixsaa'iyaad wakhti hore la sameeyey waxay leeyihiin taariikhdu markay labada kun gaadho waa wakhtigaa wuxuu muslimku gaari doonaa buu leeya bilyan yani almost two bilyan dhadhow ixsaa'iyaadka dunida run laysagama sheego inta badan ee ku saabsiisan tirooyinka duwallada iyo dadka iyo waxaa waa las yareeya adiga arkoo weli soomaali waa saddex milyan baynu ku wadaan saddex milyanna iminka dee qabaa'ilka soomaaliyeed qaar ka mid abaa ah baan ah rumaysnaya calaa kulli xaal marka la eego waa xaqiiqo aan jirin wax badan oo laysu sheegaya laakiin waxay leeyihiin kontonkii sannadoodee ugu dambeysay waa sida uu qorayo buuggan si ay eedu ay qortay kontonkii sannadoodee ugu dambeeyey kiristanku bay idhaaheen koritaankiisu wuxuu ahaa bercent boqolkiiba iyo afartan bay bateen muslimiintuna waxay bateen bay leeyihiin maxay boqolkiiba laba boqol iyo shan iyo soddon taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin dadkani si khayru caadi ay u badanayaan innaguna maxay aynu yaraanayno mowqifka istraatiijigii markaa muxuu noqonaya idinkan taa idiin daynaya waxa ay leeyihiin maalan braytaniya bay yidhaahdaan horta waxay dhahaan qarnigan qarnigiina dhaafay bilowgiisii dunida dee yurubiyankan iyo kuwanunba ugu badnaa waxay dhahaan qarnigiina dhaafay bilowgiisii ingiriisku konton milyan buu ahaa baa la ydhaahaa masarna bay dhaheen shan milyan bay ahayd masarna shan milyan bay ahayd ingiriiskuna konton milyan buu ahaa marka la gaadho bay idhaahdeen laba boqol iyo toban olmos waa siddeed sano meelaha kadib laba boqol iyo toban taarikhda marka la gaadho bay idhahdeen masar boqol milyan bay noqonaysaa ingiriiskuna shan iyo lixdan milyan buu gaadhayaa bay idhahdeen yacnii from shan milyan buu ka yimi masar boqolna way maraysaa ingiriiskuna konton buu ka yimi oo wuxuu marayaa maxay shan iyo lixdan si kale haddaanu tilmaamo waxay idhahdaan carabtu laba boqol iyo soddon taarikhda meelaha markay gaadho waxay noqonaysaa bay yidhahdeen afar boqol oo milyan ah, labaatan iyo sano kadib dhowr iyo labaatan sano kadib afar boqol oo milyan bay carabtu gaadhaysaa bay yidhahdeen wayl bay yidhahdeen yuhuudda dunidao dhan marka la isu geeyo israa'iiliya kuwaas wakhtigaasi shan iyo toban milyan bay gaadhi doontaa bay yidhahdeen haddaad tidhaahdo inta diinta multasimkee qaadatay wakhtigaas ten bercent ka dhig sax walla wadoo dhan waxa koray ten bercent inuu noqdo imisay noqonayaan afartan milyan oo multazima buu noqonaya waal yahuud oo dhammin ay tahay maxay شhan iyo toban milyan ay tahay walidalik annumuw demografi basharku horumarka waxaa la ydhahaa gebigiiba waa saddex shay buu ku salaysan yihi wuxuu ku salaysan yahi dhulka dadku haysto iyo waktiga iyo dadka waa saddexdaa shay saddexdaas falgalkood iyo say u horu maraan bu waxaan technolojigii horumarka la ydhaha ku salaysay ummad markay tiradeedu soo badato dadminis si khayru caadiya maanta jina waa la maagaa xuquuq bay ku xadgudbaa dunidao dhami way ka maarmooda waayo marketka jini wuxuu isku leegyahay yurub iyo maraykanoo laysku daro buu ka badan yahay bilyan iyo waxoogaa dada idan horumarkan iyo waxaan la sheegayaa tiruu ku xidhan yahi tiruu ku xidhan waa xaqiiqa jirta tiradu waa factor rasmi oo ka mida istraatiijiyadoodu marka iyaga waxay tahay galbeedkan aynu joognaa dagaalkii labaad ee dunida faransiiska iyo jarmalku intay kaga baxeen faransiiska waxa la ydhaha wuu ka yaraaday intiisii hore bal qiyaas ummad konton sannadood ama lixdan sanno sii yaraanaysay waxaa odhanaysaa miyaan dadku wax dhalin waxay dhaahdaan labada reyt marka laysu ego reydka dhalashada iyo reydka dhimashada reydka dhimashadaa badan inta dhalatiyo inta dhimata inta dhimataa badan inta dhalatiyo inta gabowda inta gabowdaa badan waxay dhahdeen xisaa'iyaadka yaru marka laysku celceliyo laba kasta oo isqabaa labadii bedeli lahaa ma dhalaan bay dhahdaan haddii tirada guud la isticmaalo waa one point seme bay dhahdaan yacni halkii la rabay labadu inay laba soo saaraan hal iyo comasiv yacni point seben ayay soo saarayaan taa macnaheed waxa weyaan dadkani way sii yaraanayaan inqiraad baa ku socda laakiin si inqiraadka loo joojiyo maxaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa xawaawistii oo dhan in la sameeyo kow family valueski in dib loo ammaano wuxuun laysku dayo in la soo celiyo in laysku dayo islaantu hadday uur yeelata in lacag la siiyo hadday dhasho in lacag la siiyo haddii ay umusha um ku jirto oy shaqada ka fadhido in mushaharkeedii la siiyo haddii bale odayga in fasaxa loogu daro dee way ogtihiin waddannadani joogno qaar ka mid ah islaanta markay umusho um fasax bay leedahay sanad wakhti gaadhaya baa laga yaabaa mushaharkeedii boqol siddeetan ama wax ku dhodhow inay qaadato bale waxaa la yidhi odayguna ha la farxo isna bilfasaxa buu leeyahay isna waa laba mulo kullu daalik waa maxay waxaasoo dhamme waxaanoo hanti iyo lacag iyo wax maxaa laysu siinaya waxaa la rabaa dadkana inay bataan muqaabilu daalik dunida saddexaad ama dunida ninka madoobi joogo ama dunida muslimku joogo isku dar waxaasi waa isku kooxuune wax badan isma dhaamaane kooxdaasoo dhan iyagu wax weeyaan waa badanaysaane waa in laydin yareeya kooxdaasoo dhan condamya laga xayaysaya imka haddaad tagta africa iclaanka ugu badani waa condhomka condom iyo waxa la ysku mudo iyo si dhalmada loo joojin lahaa iyo waxaasumaa xayaysiisku yahay bale shirikaad wastranka ka midaba waxay maalgeliyaan wax halaaliya wixii kharash ku baxaya rag iyo dumarka la dhuufaano ee maalan latin america oo kale ah waxaa la dhuufaano oo dhan kharashkooda shirkadaha bixiyaan kullu daalik waxay u socotaa waxayn leenahay islaamku waa the most waa the fastest growing religion kow waxaan leenahay namuudu mografiya baa jira oo waa dad badanayoo kobcaya laba waxaynu leenahay waxaa jooga kitaabkii iyo sunnadii ayaa yaalla saddex waxaynu leenahay waxaa jooga aطaa'ifa almansuura oo bulshooyinku si ay u noolaadaan si yari kuma noolaadaan bulshadu si ay dib ugu soo noqoto waxay u baahan tahay cid lagu daydo waxay u baahan tahay miaal xayiya nadariyaadka buugga ku qorani in badan wax badan ma sheegaan laakiin kitaabka qur'aani markuu noqdo kitaab qur'aanoo xay iyo nooloo soconaya waa good exaambl bini aadamku waa indhaku garaadlay soomaalidu yidhaahdaan markuu arko wuu ku dayanaya walidaalika ilaahay sidiisaba subxaana wa tacaala ma soo dirin kutub khalya ee waxaa la soo diray maxay rusul rasuulku waa maxay waa taطbiiqii xayigaha yacni waa practical waa modal waa shaygii lagaga dayanaya kitaabkani nooca uu noqonayo ولذلك baa نبي محaمed صلaوaaت الlahi وaسلاaم عaليه wuxuu ahaa maxay qudوة في العibaadة في الجiهاad في الأbuوة في التarbiية في كuل شhay isaga aabbo ugu ah muslimiinta hadday maamul gurita isagaa lagaga dayanaya sagaal reer buu qabay sagaalkaa reer buu ilaalinayey nafaqaadka hanti ay u baahan yihiin iyo ta adabiga iyo ta dareenka iyo ta shucuurka iyo ta hoyga ay u baahan yihin buu u hayey maca dalik haddana ra'iis dowladeed buu ahaa oo gurye kamay mashquulin ummadda iyo wuxuu u qaban lahaa maca daalik haddana caabid buu ahaa habeen iyo maalinba ilaahay u taagan oo cibaadaysanaya oo masaalixdaa dadkao dhammi kamay mashquulin maca daalik murabbi buu ahaa dadka rabaynaya raxiim buu ahaa mujtamaca ku dhex jira nin bulsheed buu ahaa oo og qof kastoo muslimo uu la nool iyo dhibta haysataa bale og sida ay u kala maalin buu gabadh waaye masaajidka joogi jirtay waar heblaaya meeday buu yidhi markaasay muslimiintu way fudaydsadeen ba waxay dhahdeen dee yaa rasuul allahi way dhimatay oo dabeetana waanu soo asrin oo kusoo tukani maxay iigu sheegi weydeen buu yidhi uu ka daba tego uu kusoo tukaday yani bimujarad iyaguna istisqaarsadeenoo lahaayeen dee maxaynu nebiga uga sheegnaa salaanta nigeeriyoote dee aan aasna oo maydhna oo ku tukanna uun isna uu leeyay maxay igu sheegi weydeen kaana yatafaqad mujtamacoo dhan buu baadhaya caynkan idan mujtamacii muslimiintaee hore waxay dadka kaga gedisnaayeen qur-aan soo degayoo kitaab ku qoranoo saana may akhrinayni rasuul soconayo qur-aana bay haysteen kaana khuluquhu lqur'aan idan aطaa'ifa almansuura mar kasta ummadda noocaasay u tahy waa daa'ifadii xambaarsanayd kitaabka kan kuwaasina biidn illaahi tacaala waa joogaan waxaan leenahay waxyaabaha muujinaya mustaqbalka islaamku uu ku leeyahay caalamka kan waa bacث alxarakaat اlislaamiya dib u soo noolayntan dib ay u soo noolaatay dadku inuu islaamkoodii ku dhego oo uu dib u qabsado iyadoo dunida dagaalkama dambaysta lagu hayo dil garaac layn wax walba iyadoo lagu hayo dhaqaale laakiin qofka mu'minka ahi xoola uma noola oo magac uma noola oo ilaahay dartii inaan u dhinto ayaa ka sharafti badan inaan anigoo magac iyo maamuusla idin dhex joogo idan qofka muslimka ah waxaan la luusgaraynaya waxba uma arko de mainbointa la luusgaraynaya wuxuu arkay inay diintiisa tay deerfar kaa ilaaliyaa walidaalika waxaan leenahay xarakaadka islaamiga waxa ay tilmaamayaan oo daliilu yihin diinta aqoonteedii way faafaysa oo dee cid kale ha eegina ka dhexeeg soddon sannadood masaajidda soomaaliyeed nin cirale mooyaane inaan nin kaleba dhex taagnayn baa laga yaabaa maantana waxa laga yaba inaad masaajidda meelaad kaga tukata weydo waxaan leenahay soddon sannadood in waddankao dhan laba saddex kitaab oo laba saddex sheekh ay akhrinayeen inay joogeen maantana waxaa laga yaabaa magaalo kasta konton kitaab in lagu akhriyo oo cilmiyo kale nooca fii kulli اlfunuuna idan daa'iradani waa tatasic way sii ballaadhanaysa waxay leenahay waxa kaloo soo ballaadhanaya daa'iradani mar kastoo ay ballaadhato macnaheedu waa maxay waxa weeyaan jumuudkii baa lumaya dhagaxowgii dadku ay dhagaxa ahaayeene intay aaraa'u rijaalun iska qaateen ay meel ahaayeen ijtihaad baa soo baxaya dadaal baa soo baxaya muslim mucaasir oo dhaqaalayahan oo injineer oo aqoon yahan oo kitaabka alle iyo sunnadii nebigana si fiican u garanayay nibraas u yihiin ayaa soo baxaya waxaan leenahay waxaa sii ballaadhanaya tacriyat aljaahiliya oo ah shay muhim ah tacriyat aljaahiliya maxaynu u jeednaa muslimiintu waa way daciifeen markay dumayeen dabeetana ninka cad iyo waska agtiisa waxa yaalbaa wax qiimo weyn lale ahaa taasi waxay noqotay yacnii inhizaam daakhiliya qofka bini aadamkii mar quruu jabaa waa marka uu isdhiibo ee u isdhaa waa lagaa cilmi badan waa lagaa xoog badan waa lagaa tabar badan markaa wuu jabay almost an awcinna waad ii raacaysaa marka aad rumaysato ninkan inuu kaa caqli badan yo kaa cilmi badan yo kaa egsbersay oo wax walba kaa yahay dee waa arday noqotaa hogaansataa markaa waa isdhiibtaa laakiin marka qofka haddii laga xoog bato adigoo aan taa rumaysnayn adigoo rumaysan inaan aqoon lagaa badnayn inay suurtagaltay wuxuu hayoo dhan inaad baran karto inay suurtagaltay inaad adigu wax dheertay aad rumaysantay bini aadamnimada rasmiga inay taada tahay waad saa rumaysan tahay waad kori kartaa waanaad loolami kartaa haddii lagaa xoog badan yahna wakhtunbay kugu qaadanaysaa mooyane waad iska dhicin kartaa muslimiintii wakhtaa jira inhizaam daakhiliya oo cilmaaniyiin iyo shayaaiiniinta isugu tagaan ay lahayn ma rabtaan inaynu horu yurub diintay tuurtaan diinta tuuro ma rabtaan inaynu horu nudumka galbeed oo dhan xataa nukhaaca mid baa lahaa sideeda u qaadano islaamkoo dib loogu noqdaaba dha waa ridda xadaariya waxaasaa mujtamac rumay deetana way jabeen ama al'aan ceebtii ninka cadiyadaa muuqatay isagaaba muujiyey yacnii godololooyinkiisii iyo mabaadi'diisu siday u liidato iyo waxaanu hayaa inay caqli basharun ay ahayd iyo waxa haysta maanta waa waadix taasi markay sii ballaadhatee sii badato ee mabaadi'dan dacfigeeda iyo godaloolkeeda awal waxa laga yaabaa rag khubaro ah ama mufakiriin muslimiino waaweynoo qura inay u muuqatay oo la ydhaha khabiir hebel unbaa waxa naqdi karaa ama arki karaa maantana waxa weyaan qof kastaoo muslima ah, shaahidu cayaan bukayeyna waxaana wax bini aadam ku dhaqmaanay hayn idan waa wax sii ballaadhanaya markaad aragto sistamkoodii dhaqaaloo soo xidhmaya sistamkoodii siyaasadoodo soo xidhmaya sistamko sistemadii o dhan markaad aragto oo wada daboolan oo dabaka ah, waa muuqanaysaa waa waxyaabaha keenaya in dib u bato waxaan leenahay waxyaabaha keenaya aan leeyahay mubashiraadku way soo dhow yihin waxaa ka mid a ah ibtilaa'aadka ummad haddaanay mubtala noqon cidiba waxuma dhiibato nebiyullaahi ibraahim ilaahay muxuu ku sameeyey waa la itaxaamay kan baa lagu itaxamay kan baa lagu itaxamay kan baa lagu itaxamay wa ibraahiima aladii wafaa baa ilaahay yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat fa waa la itixaamay dabeetana itmaam buu la yimi itmaamkaas markuu ka soo baxee la hubiyey ayaa ilahay yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatii qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin idan ibtilaa'aadku laba shayba aniga way ii muujinayaan imtixaankan inuu badan yihi wuxuu ii muujinayaa kow in tasfiya ay jirto ilaahay dadkan uu kala soocayo laba inay tarbiya tahay oo dadnimada iyo raganimada waxaa lagu bartaa mawaaqifu shidda nin dheregsane waxba ma barto dheregta waa lala seexdaa waxayn leenahay umamku markay dhibtu qabsataa bay fakiraan ummadu markay barwaaqaysan yihiin in yaroo dheregtay unba xaggay doonto u wadda dadka kalena hamaj iska nool unbuu noqdaa laakiin umamku markay reseshanka galaan markay dhibta galaan markay cadaadiska dareemaan markaasaa cuquushu kacdaa waxaan leenahay ibtilaagu markaa waa munabahaat caqliya ma aha qofka muslimi wuxuu isku dhiibo u yidhaha waa nala tumay ama waa nalaga xoog batay taasi waa waraan jirin nin ilaahay la cidiba kama xoog badato laakiin waxay ii tilmaamayaan kow tasfiyadii inay badanayso dadkuu kala baxayo munaafiqiinta iyo mu'miniinta iyo in waxan oo dhan lakala arkayo dad badanoo muslimiina in ilaahay habashka uu ka faydayo iyo waxa kan indhaa laga saaray waxaan leenahay ibtilaa'aadku waa munabahaat iyo muuqidaat idan anigu waxaan u arkaa inay tahay astaan mustaqbalka wax ka sheegaysa muncaطifaati taarikhi اlislaami haddaad eegtana waa mar kasta oo islaamku uu xoog u soo noolaaday islaamku oo meel maraya ayaa nebigu geeriyooday alay slam riddaa timi mashkiladdaasi dib bay dardar u gelisay muslimiinta waa la xoogaystay meel iyadoo maraysabaa muslimiintu iskhilaaftay way isdileen futuuxaadkii o dhan baa xidhmay muddo markii la isdilayay waxaa la ogaaday rabshadda meesha jirta dib baa loo heshiiyey shantii sannadoode khilaaf iyo muranku jiray waxba ma furmin markii dib loo heshiiyey mucaawiya dib loogu dhibay dib bay u furantay futuuxaadka islaamiga waa muslimiintu isdhigteenoo tataar baa yimi meel xun baa la gaadhsiiyey dad baa ilaahay soo saaro dib bay u xoogaysteen xuruub saliibiya baa yimi cimaadadiin zanki iyo maxmuud zanki iyo maxaa la yidhahdaa salaaxadiin alayubi iyo kooxdaasaa ilaahay soo saaray dib bay muslimiintu u kaceen alislaamu laa yamuut mar kasta uu dhan ka seexdaba dhan baa alla ka toosiya idan waxaan u arkaa mubashiraadka fiican inay ka mid yihiin waxyaabaha muuqda ee mashkilaadka jira wa bacdaha bacda alibtilaa unbuu tamkiin yimaada imaamu shaafici bay weydiiyeen imaamu shaaficiyo bay yidhaahdeen in lagu makansiiyo oo aad guusha markiiba gaadho iyo in lagu dhibaateeyo iyomaan roon imaamu shaafi wuxuu ihi dee maba jirto waxaa ii sheegaysaa laysmaba makansiiyo haddaan lays ibtilaynin ibtilaagaa horeeya ee marka ibtilaa dhaco unbaa tamkiin yimaada waxaan leenahay ibtilaa'aadku xataa galbeedku saasay u arkaa ninkaan idiin sheegaya arnold toynby arnold toynby baa waxaa la yidhaahdaa maqaal buu leeya uu aad ugu duro maraykanka iyo yuhuudda aragti buu qabaa uu leeya waa akhbat dowlatayn fi lcaalam ayuu ka qabi jiray markaasuu wuxuu yidhi maraykan iyo yuhuud waxaa u roonayd buu yidhi inay marar jabaan waayo qiyamka akhlaaqigaabay baran lahaayeen buu yidhi umamku markay jabaan bay qiyamka akhlaaqigaa bartaan buu yidhi laakiin guul mutataabicaba isu raacday buu yidhi dabeetana khubsiga halkaasi ka dhaxleen buu yidhaah yacnii insaanku inuu mar jabo ama wuxuun arkaa waxay keentaa muraajaca tiro badan ley inuu dib u xisaabtamo waxay leenahay waxaasoo dhami waxay keenayaan inuu dib u fikirno waxaan leenahay mujtamaca muslimka ah mawaaqicda uu ku nool yahay ayaa wuxuu keenaya almowqic اlistraatiji fi اlcaalam ugu istraatiijisan muslim baa degan we are in the center of the world sooma taqaanin maki inta yaabisadaee dunida inay sentarkeeda tahy ma aha badaha ka reeb yaabisada inta engegan makaa dunida u ah center dot boosishanka ugu dhexeeyaa kanaliska dunida ugu khatarsan oo dhami muslimiin bay gacanta ugu jiraan uruqda isku xidha caalamka o dhami waxaan leenahay mowqif mowqaca ay muslimku degayen waa mowqac istaraatiijiya juqraafiyan ilaahay baa siiyey subxaana wa tacaala second to dat waxaan leenahay daaqada ugu badan ee dunida muslim baa gacanta ku haya hadduu betroleyum iyo iyo hadduu macaadin yahay inta ugu badan leh caalamulislaami inta muslimiintabu hoosteeda jiifa waa in carabta hoosteeda jiifta iyo in hoosteeda jiifta eh, duwalkan muslimiinta ka xoroobay eh, rusiya ka baxay caalamka enerjiga ugu tirada badan leh ama gaas ha noqdo ama bitrol ha noqdo ama xataa macaadinta dahabka iyo waxa la sheega noqdo iyagoo hoostooda ku jira waxaan kaloo leenahay enerjiyada dunida ugu qaalisan ee la raadcaynaya cadceedda ka mid a ah. inta ugu cadceed badan muslim baa degan waana enerjiyada mustaqbalka aadka loo rajaynayo ama waxbeeris ha noqoto ama waa ka yurub o dhamme waxay wax ku gumaysaa saddex bilood bay waxbeeraan adna adoo labiyo tobanka bilood bay waxbeeri kari launbad haddana gaajoonaysaa waxaan leenahay mowqaca ugu daaqo badan dunida muslim baa degan waxaan leenahay arda khisba wax ka bixi karaan bay degan yihin oo aan xoogba loo manaafacadsan waxay dhahdeen sudan oo qura dhulkeeda ayaa ku filan caalamulislaami oo dhan inay garayn karto ama ay raashin siin karto waxaan leenahay waxyaabahaasoo dhamm waa muqawamaadka keenaya islaamku inuu soo noolaanayo in kitaab iyo sunnadiisa ay maxfuud yihiin in daa'ifadii lagu dayanaya ay joogto in numuwu demografiyi uu jiro in islaamka faafistiisu ay jirto in tacriyat aljaahiliya ay jirto in mowqic istraatiijiya muslimku degan yih in taaqaadkii iyo enerjigii dunidao dham iyaga hoos yaallo muqaabilu dalik waxaan leenahay alxadaara alqarbiya iflaaskeedu inuu socdo iflaasku waa kicitaanka kicisteedu inay socdo akhlaaqiyan way u kacaysa oo waxaan leenahay waxaa kaaga filan tusaale in la yidhahdo ummad baa buuggii sanadkaa ugu akhriska badnaa uu noqday buug ka warramaya the final exit inay isdisho final exit buugga la yidhaahdaa waa buug ka warramaya qofku siduu isu dili lahaa kan baa fiican kan baa fiican kan baa fiican ameriku ka noqday facebook la akhriyo macnaheedu waa maxay waxa ugu baahi badan yihiin waxa weeyaan ay jecel yihiin waa bahalkan dee waddankan aynu iminka joogna iyo waddannadan skandinafiya ku degan dadka ugu isdilka badan le waa dhakhaatiirta iyo dabaqadda sare waddanka aan ka imi norwijiga la yidhaahdo waa mamnuuc in laga sheego miidiyaha iyo waxa kan wadannada skandinafiyanka la ydhaha qaar ka mid ah tijaabaa la sameeyey awar bal dowladdu suu nin qoraayi tilmaamayo waddan ka mid a ah yurub tijaabaa la sameeyey a bal dadka aan ogaana maxay isu dilaan maxay isu dilaan marka waxa la yidhi dowladdu meel ha samayso meesha ay samaynayso dadka isdilaya ha yimaadaan oo ha loo cilaamiyo kow qofka talabixina la siiya in la qancin kara inaanu isdilin laba daraasa cilmiya ha la sameeyo dadku muxuu isu dilaya waayo marka la ogaado dadku wuxuu isu dilayo ayaa daawana la raadin karaa marka daraaso cilmiya aan samaynoo dadku muxuu isu dilaya saddex economical crisis badan baa isdulku keenaye dadkani hantidii lagu lahaa iyo waxyaabi meelay kala jiraaye wax kan in la kala ogaado waxaasoo dhan oo cilmi baadhisa ah. in la ogaado tabaqaadka isdilaya waa kuwee u badan maxaa tabaqadan ku imtixaamay kooxdan inay isdisho kooxdanna isdili weydo ayaa la yidhi ha la sameeyo markaa markaad meesha timaado haddii lagu qancin kari waayo kuwa shaneer baa laguu dhiibaya waa lagaa buuxinaya sababtaad isu dilaysa waxaana wixii loo baahnaa ixsaa'iyaadkii si looga helo cilmi baadhista loogu baadho intaa kadib adiga waxaa lagu siinaya wasiilada ugu fiican intaasoo wasiilaanu haynaabaa lagu leeyahay ma yarbed baa lagugu mudaa ma laydh baa lagu qabtaa ma kan baa laguu sameeya masaan baa laguu sameeyaa kaa intaasoo daqiiqaad sii noolaan kartaa kaa intaasoo minit baad xanuunka dareemi kartaa kaa xanuunka aad u dareemi maysid wixii baa la sharxaya dowladdii way furtay meesha wadankii dhammaa kuyuubuu galay dabeetna baarlamaanku wuxuu gaadhay go-aan degdegoo in la xidho lana joojiyo waxa kan cilmi baadhistiisana hala maqnaadee maxaa keenay wadan wadannada horumaray ka midii inuu kuyuu u galo in la isdilo howsit say kuula muuqato daarahana eeganin basharka eeg dhex taagan filosof hindiya ayaa rofesor godn in la odhan jiro kursiga falsafadda ee cambridge university baan filaya fadhihi jiray motherand wickedness buga la ydhaha ninkii qoray ayuu la kulmo deetana wuu ku jeesjeesa filosoofka hindigiibaa wuxuu ku yidhi waryaah idinku ee ka warran buu ku yidhi ingiriiskii idin gumaysan jiray xadaaradda yad iyo miyaanan meel sare maraynin filosofka hindiga wuxuu ku yidhi idinku waa taqaanin buu yidhi inaad sida kalluunka badda dhex kartaan sida shimbiraha cirka duuli kartaan laakiin weli maydan baran buu yidhi sida bani aadamka inaad dhulka iska socotaan yacni insaannimadii baa weli la adin buu leeyahy ase human being inaad tallaabsan karto stil aqoontaasi way idinka fog tahay buu leeyahy idan waxaan leenahay maxaa keenay intixaarka intan inuu dhaco westka idmaan baa socda iyo mukhadaraad mukhadaraadku waxay leeyihiin xuluul ay ku tala galeen xuluushooda waxaa ugu badan maxay tawciya in dadka la wacyigeliyo in dhibtiisa loo sheego in side effectska kale uu keenayo la yareeyo waxaasoo dhan waa u taag waayeen xuluusha kama dambaysta ee la isticmaalaa waa maxay waxay idhahdaan un war dadkii wixii looga taag waaye inaanu mashkilad kaloo jaanibiya keenin ha la fudaydiyo somaydan arag inay irbadaha qaybiyaan dowladdanoo irbada qaybinaysa ma aragteen way ogtay in waxa laysku mudaya uu darag yahay ee dowladdu sawtii daragga la dagaalamaysay no other solution solution kale ma jiro ee war un bal aidis iyo beliya baaska inaanay isku taltallaabin nimankan nin walba irbad gaara siiya malqacadiisa markuu karsado u isku mudo derbiyada markaad ka soo wareegto wuxun baad arkaysaa un gaadhi taagan oo hay-ad hay-aadkii mujtamaca ka midii ay wadato oo irbad midhani ka buuxdo oo kuwa daragga cabbaa soo maraya nin walba irbadiisaa la siinaya shantii irbadood ama intii irbadood u maanta isticmaali lahaa gaadhiguna derbi yar buu ku nabayay dadka looma sheega meelahaasuu taagan yihi ragga farsamada yaqaanun baa yaqaana meelaha istaagaan maxaa keenay waxaa keenay xal baa loo waayey hal marka ay wax u waayaan meeshani waa one man one vote westka waxaa la yidhaahdaa xaq iyo baatil ma jiro walidalik educational philosophiga waddanku wuxuu ku salaysan yihi arday haddaad too iskuol dhigato ma odhan kartid wuxuu waa sidaa ee ardada maxaa la baraa yay tururiya yay tururiya waxan baa la sheegaa yacni i think so saasaan u filaya saasaan u malaynaya waayo ma jiro wax la qof odhan karo waa sidaa arrinku qof waliba siday ila tahay aniga saasay ila tahiyo saasay ila tahay waynu jiraa maadaama aanu jirin wax xaq iyo baail la yidhaahda waxa wax lagu kala helaa waa maxay waa tiro waa fartaag ciddii heshabaa xaq leh ama baarlamaan ha noqoto dowlad ha noqoto maamul ha noqoto any one fifty one bercent helabaa xaq leh homosexualitigu hadday fifty one bercent helaan iyaga xaq leh mujtamac kale waa inuu minority-ga noqdaa qawaaniinta kooxdaasi waa inay sarraysaa ninka madaxdii waa inuu ka fekeraa un siduu u helayo koox kasta codkeeda taasi waxay sababtay baynu leenahay idmaanku maalan marka loo taag waayo waxaa imanaysa in la yidhaahdo warba laytka ha la fasaxo light drugs waxaa taqaaneen yurub maanta dhul ka mid a ah, light drugsku inay fasax yihiin in eh, tafudud waxaan lagu leeyahay tafudud dee berrinata culus baa la fasaxaya idan dariiqa way ku soo jirtaa ma foga barri inaad maqasho kokaayinta iyo herawiintu liigali waa la wada banneeyey waayo dee maantaba waxaa ogtiin liigali in la banneeyey isdilku inuu sax noqdo dhakhtarku wax dilo awal dhakhtarka waa maxay medisanka shaqadiisa waa maxay dhakhtarku waa inuu bini aadan badbaadiyaa loo tarayn gareey socanka maaha waxaasoo dhaqaalaha maxaa loogu bixiyey ee kuliyadda loo sameeyey ee qofkan intaasoo sannadoda wuxuu barinayay waxay ahayd inuu human being badbaadiyo laakiin haddii brofeshonkiisa loo beddelo inuu dadka dilo ka warran waa consebtkiioo total isbedelay de concept ahaa basharka ha la badbaadiyo haddii la yidhaha ninka dhakhtarka ahi qofkii isagu raba inuu dhinto ha dilo ka waran its legal waxaa ogtay nowadays yurub qaybo ka mida ah inay tahay baarlamanadu ay saxeexeen inuu dhakhtarku dadka dili karo wixii codsada idan waxaan leenahay waxani waxa ay sheegayaan inhiyaarka bulshadan ku soo socda waxay sheegayaan khawaa ruuxiya u fiirso mid madaxa dhan xidhay mid salaanta iska xidhay mid buudis noqday mid hinduus noqday mirkoduush noqday mid sanamcaabud noqday waa maxay caqliga ka dambeeya inaad aragto nin yurub oo aad lahayd dayax iyo cirku ka warramaa oo maanta sa caabudaya ka warran haddaad u timaado maxaa ka dambeeya fikradda ka dambaysa maxay ta nin yurubiyano sa caabudaya markaad aragto yani adu waxaadse lahayd ninkani cirku u boodiyo dhulku ka boodayo samadu tegey laakiin khawaar ruuxii wuxuu gaadhsiiyey inta la joogi kari waayo in la helo mid dibida caabuda mid looda caabuda qaar jiirka caabuda qaar shayطaanka caabuda cibaadatu shayطaan waa diin macruuf oo la yaqaano waa cibaada carruurta la laayo dhiigooda la cabo kana jirta waskoo caadiya idan in dadku adyaanta noocan qaata maxaa keenay maxaa keenay mujtamaca in la yidhaahdo boqol kiiba toddobaatan stress baa haya kambaa haya kambaa haya waali ay u bataan xanuunada waalida iyo masaxaadku ay aad ugu tiro bataan maxaa keenay in la yidhaahdo inxilaalka akhlaaqiga ah waxani ma wax fiican baa qof caqli ku jiro ku odhan kara way fiicantay ma jiro hadday dood noqoto iyo cilmi hadday noqoto ama syniska xataa basharku intuu yaqaano hadday noqoto qof caqli ku jiro odhan kara waa fiican ya ma jiro laakiin haddana qof odhan kara waa la joojin karaya ma jiro dadka foodkoodun baa la raadcaynaya mayno lama joojin karo waxaan leeyahay markaa laba khad baa isdhinac socda khat اlinhiyaari اlgarbi wuu dumayaa isagaana isduminaya maaha cadow iyo bamam lagu soo garaacay iyo daar laga dumay waxaa maaha isagaa dumayo sidiisa isu duminaya waxaan leenahay islaamkuna wuxuu ahayaa muqawamaat اlxayaa ma aha intaynu soo duullaa baynu qabsanaynaa dad ama madaxaynu ku wada dhegaynaa waxaan leenahay muqawamaat اlxayaat baan haynaa maai اlxayaa biyihii dadku ku noolaan lahaabaa sacbadeenna ku jira laakiin macalasaf waynu dhiibi garan laanay iyaguna naftu waa ka sii baxaysa inana waaba dhiibi garan laanay inaan dadku u sharaxno maai اlxayaaga gacanteenna ku jira bal eh dee baa teennii ku hagaajin kari weynay mar aad ka qaawan tahayna dee dadka ma odhan karaysid ku xaragood adigii baa dee inaad eh, hadday dib leeyihin bay soomaalidu dhaheen dabadooday ku qarin lahaayeen hal mashkila aan u arkayaa waska siyaasiyiintiisa qaybo ka badana maanta inay haysato dunidana ah mashkilada ugu dhibta badan lee dunida ka jirta mashkiladdaasi waxay tahay waxay og yihiin qaabkay u socdaan iyo ariiqoodu inuu masduud yahay laakiin they have no other solution ma hayaan xal kale laakiin waxay ahayd hadday iyagu xal waayaan axmaqnimada ah, inay iska daayaanoo xal kale ciddii xal haysa inay ka raadceeyaan taa cagsigeeday mareenoo ah inay isku dayaan dunida inay diidaan modal aan kooda hayni inuu soo baxo bini aadamku waynu dhakugaraadlaynu modhalis baa la eegaa modalku waxa weeyaan gaari markaad samaynayso modalkiisa horta la sameeya den modalkaa markaad ku qanacdaba wixii ka dambeeya la samayn karaa waxay diidan yihiin modal in la sameyo maalan waxaan rumaysnay waxay tahay may rabaan dowlad yar oo miskiinada oo aan cidna wax ku samaynin oo aan teroriis ahayn oo hadday doonto aan askar iyo milatariba lahayn oo buur dusheed iska saaran laakiin islaamka dabaqda ina in la arko ma rabaan buur yar dusheed ola saaran laakiinuu rabo mujtamacoodaasi inay ku maamushaan qaab islaam inuu wasku arko ma rabo waayo waxaan loo rabin waxa weeyaan waa modal ka gedisan modalkoodii liberal democracy ama philosophical sidii la doonaha loo sharxo modalhakay haysteen modal ka gedisan weeyaan basharkuna hadduu arko modal kale oo suurtagala iyo midhuhuu dhaliyay hadday arkaan oo ay soo baxaan mujtamac wada caqli qaba cidina ku waallayn cibaadadooda iska wata dantooda raacanaya dhaqaalooda iyo iqtisaadkoodu fiicnaanaya isku xidhnaantooda ay wanaagsan modal kaloo noocaasi hadduu soo baxo waxay imanaysaa shiftku inuu dunida yimaado dee waayo dadkii modal bay u baahnay in la yidhaaho waar waxani waa wax soconaya ha la qaato ama dadku inay aaminaan oo rumeeyaan taa ma yeelin in modaliska ay ogolaadaan dunida in modal la kala yimaadaan laakiin globalizationka dunida maanta ka socdaa waxa weeyaan annagaa iclaama albath اlmubaashir aqaafadeennu waa inay noqotaa the global aqaafada ah aragtideennuna waa inay noqotaa the global ta dunidao dhamme ay arkayso mawaasiinta wax ku qiyaasanana waa inay noqoto the global dunidao dhamme siday wax u arkayso educational philosophygu waa inuu noqdaa the global wax iyagaa wixii ka soo hor jeedaana ma aha annagu cadow nagu yihi ama waa caduwulinsaaniya bay leeyihi waa bini aadamnimada wax ka soo hor jeeda markaa bini aadamka caalamku waa inuu isku raacaa waxaas bini aadamnimadu ka soo hor in la in laga hor tago maca kulli daalik waxaan ku soo koobayaa iyadoo aan markii horeba idiin tilmaamay mowduuca sidii loo dhigay si aan ahayn inaan uga warramoy waayo waxaan arkay sida loo dhigay inuu igu ballaadhanayo bashariyada iyo islaamka iyo mustaqbalkeeda haddaan siraa sawir inuu igu ballaadhanayo si ka fudud baan rabay inaan u dhigo oo ah islaamku inuu xalkana yahay soona socdo aan cidina celin karaynin idan waxaan leeyahay islaamnimadaa xal dunida u ah maaha muslimka oo keliya kama warramayo waa bashariyada meelay joogtaba islaamnima xal u ah waanu imanayaa shi'tum am abaytum diidda ah ogolaato ah wuu imanayaa idinku ha ka hadhina haddaba ilaahayna wuxuu leeyahy wain tatawallow ystabdil qowma hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum wallahu aclam bilahi towfiiq jazahu llah khayr sheekh mustafa muxaadaradaasi qayimka leh ee ku saabsanayd mustaqbalka islaamka iyo bashariyadda hadduu eeba idmana middan afduubka ama globalizationka waxaa loo yaqaan waan geli doonaa qaybihii su-aalaha ayaan u gelaynaa iyadoo ay jiraan ogeysiso muhiima muxaadarada kadib si loo wada dhegaysto saa'ilkan waxa uu leeyahay walaal ma lagu fasiri karaa xadiiskii aad ka hadashay ee tilmaamayey in diinta islaamku ay gaarayso inta waagu ka baryo ama ay qorax u soo baxdo dadkan muslimiinta ah ee dunida dacalladeeda u kala qaxay ee maanta cimaarad kasta laga heli karo qof islaam ah oo alla xusaya su-aasha taa ku larani waxa ay tahay xadiiska aad tidhi muslimiinta caalamka xukumaya ma hal mar bay xukumi doonaan mise tartiib tartiib ayay u qabsan doonaan ta waxaan idhi mustaqbalku dee waa odarasid ee cid sida wuxu dhacaysa garanaysaa ma jirto waa saadaalin laakiin waxaa xaqiiqa oo nusuustu waxay sheegayso ah nihaayaadka inuu islaamkani guri kaste gaari doono weli guri walba muu gaadhin biciizi casiiz oo biduli daliil weli guri walba kuma gaadhin lakin waxan lena wuu gaari doonaa marka waxaan rumaysnaya xadiisku weli dhaboobin laakiin uu dhadhowiye in sha allahu tacaala biidn illahi tacaala inuu dhaboobi doono tan ah ma tartiib tartiib buu u samaysmayaa waa sunna taasi ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo ka zarcin akhraja shaطأh faaazara faاstaklada faاstawa yani ilahay wuxuu tilmaamayaa islaamka iyo siduu u koraya ama u kabcaya inuu la mid yahay sidii inin beer lagu riday oo dabeetana bilqay oo dabeetana kor u soo baxay oo dabeetana tiir adag yeeshay oo dabeetana laameeyo farciyey taarikhda caalamkana dee maynan araguun wax basharka dunida ku nooloo dhame marquna iska wada qaataan wax waliba meelna way ka bilaabmaan waanay kobcaanoo koraan marka iyadii waxaan iskaga koobayaa ilaahay waa awooda inuu mar qura ka wada dhigo laakiin sunnada aan baranay ee aan filaynuun in waxu soconayaana waxay u egtay inuu waxani kobci doono un wallahu aclam midda ku saabsan macnaha ma lagu fasiri karaa dadkan usoo hijrooday waayahay ah. saa-iilkan waxauu leeyahay iyadoo dhinaca su-aalaha dhibaato fara badan ay naga haysato waraaquhu ay aada u badan yihiin ilaa iyo maalmahanay soo noqnoqonayeen gabar islaameed baan rabaa inaan la baxsado ma ii bannaan tahay lacag beenaan qaataa ma xalaal baa su-aalaha ku saabsan arrimaha dadka waaweyn ma ka shaqayn karaa aniga naagtaydii waa kala degannahay dabcan su-aalaha noocaasi oo kalea waraaqahooda halkaasay buuxaan ikhwatii horaan u sheegnay ama ku soo qora idinma cafin ama ku soo qora qiyaamaan idin haysanaa annagana waxaan idin leenahay insha allah u doonta muxaadarooyinkii hore ayay ku wada jiraan su-aalahan kale oo iyaga aan u aragnay muhiimadda waxaa ka mid a ah walaal cilmiga caafimaadka wax ka barto oo leh waxaan jeclaan lahaa in la ii yara iftiimiyo xadiiskii ninka yahuudiga ahaa uu weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ka hadlayey marka gabadha ama wiilku oo aabbihii ama hooyadii mid uu yaro ekaanayo xadiiskii ninka yahuudiga ahaa uu weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ee buu yidhi marka gabadha ama wiilku u ekaado hooyadii ama aabbihii iyo marka uu wiil ama gabadh mid uu noqonayo su-aal noocaasoo kale ah waxaan jeclaan lahaa su-aalaa la weydiinaya inay mowduuca ku saabsanaadana ka hadlay masalada tan ku saabsan tibkan iyo sida uu noqonayo waa ku xawilayaa waxaad baadhaa kitaabka doctor maxamed cali baar khalq اlinsaani bayna اطib wاlqur'an waa kitaab aad kugu mufiida haddaad dakhtar tahay waxaanu ka warramaya broseska dhammaantii ninka qorayna waa nin doctora caalam alislami dhakhaatiirta dunida ugu waaweyn zamaalad brayطaniya alaطibaa albrayطaniyin zamaaladooda ka tirsan waana researcher baaxi weyn oo muslima insha allah kitaabkiisa ugu noqo waad ka heli doontaa waxaad uga baahantahe masalada ku saabsan oo dhan wallahu aclam eh, saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh mustafa si gaara su-aashan hal igu weydiiyo waxaan doonayay waddankii inaan tago oo aan reerkii kaxeeyo hase yeeshee wadaaddii waxay ugu xujaysay ilaa aad guri dhisto ma baxayo marka maxaan sameeyaa maadaama waddankiina aad ka timid oo ad igula tarin lahayd mal halkan mawduuca in la issu-aalaa bay talada meelaha inaynu ku faqnaa bay haydee laakiin haddaan soo koobo waddanka aniga taladaydu waxay ahaan lahayd inta aydan guurinu fasax taga wadanka sidaa suuraddaa ka haysataan iyo suuraddu yahay baa aad u kala gedisan qofka bini aadamkiina meel aanu si fiican u garanayn in laguma qancin karo marka waynu guuraynaa waxa ka roon bay aniga iila muuqataa inaad soo eegtaan oo soo daraasaysaan oo soo aragtaan ama waa idinku qanci meel la degi kara inuu yahay kiraysato ah dhisato ah waxaad doontaanba sameeyo ama waa idinku qanci waaye mid kalena waxaan idiin sheegayaa dadka in badani waxay u fakeraysaa dadkii ma guuri karo ama meeshii maanan eh, intaan reerkii rarayba iska soo noqdeen anu waxaan idin leeyahay haddaad bil soo joogtaan laba bilood haddaad soo joogtaan waa faa'iido ilmaha aad geyso fasaxiisa qura ka kaalay raris iyo wax kale saddex bilood labada bilooda fasaxa ilma aad geysaa laba midunbuu kugu soo noqonaya isagoo qof diin kuu soo kororsadaya ama ugu yaraan isagoo qof mentaality soomaaliyeed sida ah inan soomaaliyeed ama inan soomaaliyeed isagoo ah oo caqliyada tolkii iyo dadkii iyo mujtamaciisu siday u fakeraan ugu yaraan garanaya maydan khasaarin haddaad sanad soo joogtaan haddaad lix bilood soo joogtaan haddaad laba sano joogtaan anu waxaa idin leeay fadhigay dhaantaa mid waliba mid waliba fadhigay dhaantaa haddaad guuri kari weydo fasaxyada ka dhigo kunkan dolara tigidhka ama labalabada kunoo dolara tigidhka aa goosanaysaana waxba ha la jeclaynina intaa ka helaysaa baa ka badan waxaan rumaysnay qadiya tarbawiya ah environmentkaasi intuu idinku soo kordhinayo ayaa mar kasta ka badan kunkan iyo labada tan islaamaa hala dhoofiyo oo idinku dhoofa oo caruurta dhoofiya oo waxba ingiriiska iyo meelaha kan u fasax u fasax tuulooyinkiinni iyo meelihiinni wax badan oo advanjara oo fiican oo quruxlaba insha allahu tacaala soo arkaysaan waana qanci doontaan inaad degi kartaan cala alaqal soo baran doontaan inaad degtaan waxa ay u baahan tahay iminka khayaal baad iska dhaadhicinaysaa meeshaynu tegi doonnaa laakiin markaad tagtaa unbaa broblems badan iyo mashaakil badani kaa hor iman doon laakiin haddaad tagto oo soo noolaato soo egeegto soo noqoto waxaad soo baranaysaa at least xataa marka dambe aad go'aansato inaad guurto waxaad u baahan tahay wuxuu yihi iminka waxa caqliga idinkaga wada jira khasaalad iyo kuukar iyo e, maxaa la yidhahdaa washing machine iyo waxaas baa loo baahanya in lala tago laakiin sida kale ka roone horta soo eega wallahu aclam jazahu allah khayran sheekh mustafa muxaadaradii intaasi ayay noogu eg tahay in sha allah